alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibni abi jamra xadiidka boqol iyo koob iyo soddon can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli sala allahu aleyh wasalam qaal qaala sulaymaanu bnu daawuuda calayhim asalaam rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi sulaymaan ibnu daawuud wuxuu yidhi qaala sulaymaanu bnu daawuuda sulaymaanu ina daawuuday wuxuu yidhi calayhim asalaam labadoodaba salaami korkooda ha ahaatee ama ilaalinta ilaahay korkooda ha ahaatee caadatan waxay culammadu ay tilmaameen marka la sheegaayo nebiyada aan nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam calayhi salaam iyo saasoo kale la yidhahdaa oo salaadda lama raaciyo nebi maxamed marka la sheegayana salaaddii baa la raaciyaa sababtu waxay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salliga iyo salaamtu allah amray in lagu salliyo oo la salaamo salluu calayhi wasallimuu tasliima marka salaadii iyo salaamtiiba waa la amray in loola yimaado oo laguna salliyo lana salaamo nebiyada kale qur'aanka waxaa ku timi iyadoo markaa waxa weeye la salaamayo keliya wa salaamun cala almursaliin salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin yacni waxa weeye salaam keliya la sheegay marka culammadu si ay marka waxa weeye qur'aankii u raacaan ayaa nebiyadii kalena waxa weeye salaamtii u soo aroortay si caama iyo si khaasaba ugu soo aroortay marna si caama rasuulladii loo salaamaayo marna rasuullada qaarkood si khaasa laynoogu sheegay salaamun calaa ilyaasiin yani marka waxa yani saasoo kale laynoogu sheegaayo ayay salaamtii itibaacan lilqur'aan ayay marka ama iqtida'an bihi ayay markaa salaamta keliya ugu kaaftoomeen nebiyada kale nebi maxamedna maadaama qur'aankii laynagu amray in salliga iyo salaamtaba loola yimaado saasay labadaba isu raaciyeen la atuufanna leylata calaa mi'ati imra'a sulaymaan waxau yidhi calayhi salaam la atuufanna ay wallaahi allah baan ku dhaartay la atuufanna ku wareege oo ku wareege oo ku wareege alleylata caawadan calaa mi'ati imra'a boqol dumara ku wareege oo isu mare aw tiscin wa tisciina ama wuxuu yidhi sagaal iyo sagaashan dumara isu maree waa kinaayo wuxuu ka kinaayoonaya can iljimaac yacni intaba yacni u wada galmoodeebaa macnuhu dhacay nebiyada awooddooda waa ka badnay dadka kale awooddooda saas aawoodee quwo wuxuu u lahaayoo awoodi karayay intaasoo dumara habeen keliya inuu marka waxa weeye u wada galmoodo ayuu kari karay waa sida nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisa yani marka habeen keliya ay dhici jirtay wakhtiyada qaarkood inuu isu wada maro u dhici jirtay marka quwada nebiyadu waa ka badan tahay quwada dadka kale waa ka badantahy waa ka xoog badan yihi saas aaweed ba caynkaa qaarkood waxaa ku soo aroortay calaa tisciina mara sagaashan dumara riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo calaa sabciina imraa toddobaatan dumara calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya kollayba cadadku inuu badnaa ayaa laga qaadanaya sidaas ayaa laga qaadanaya marka wuxuu yidhi ku dawaafee caawa boqol dumara ama sagaal iyo sagaashan dumara ku dawaafee oo ku wareegeen oo isu mareen kulluhunna ta'tii bifaarisin yujaahidu fii sabiili illah ya'tii iyo ta'tii labada mid walba waa loo soo naqliyey waa laba riwaayo kulluhunna dhammaantood ta'tii waxay la imanaysaa bifaarisin yacni mid markaa waxa weeye fardafuul ah kaa fardafuulka oo yujaahidu fii sabiili illaah allah waddadiisa u jihaaday yani mid waliba inan bay dhalaysaa mujaahid noqda ayay dhalaysa yacnii inan markaa mujaahid noqda ayaa mid waliba dhalaysa kulhunna ya'tii marka la yidhahdana waxaa laga tilmaamayaa yacni mid waliba waa imanaya ayaa laga tilmaamaya kulluhunna ta'tii bifaarisin yujaahidu fii sabiili illah faqaala lahu saaxibuh markaasaa ku yidhi in shaa allah hadduu ilaahay doono istisne inuu geliyo oo in shaa allahu yidhaahdo ayuu hor dhigay falam yaqul ma odhan nebi sulaymaan in shaa allah in allah ma odhan falam yaxmil minhunna ila imra'atun waaxida kama qaadinoo may uuraysan mooyaane gabadh keliya ya mid qura ka uuraysatay tii uuraysatayna maxay dhashay jaat bishiqi rajul waxay la timi yani nin jeexi yani dhicis bay markaa iyaduna dhashay dhammays may dhalin waaladii nafsu muxammadin biyadih nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay ka nafta markaa muxammed gacantiisa ku sugan tahaye low qaala in shaa allah hadduu odhan lahaa nebi sulaymaan in shaaa allah hadduu ilaahay doono intaa raacin lahaa oo odhan lahaa wallaahi la aduufanna leylata calaa mi'ati imra'a aw tiscin wa tisciina imra'a kulluhunna taatii bifaarisin yujaahidu fii sabiili illaah in shaa allah hadduu sidaa odhan lahaa o insha allah raacin lahaa lajaahaduu yacni way dhali lahayd mid waliba nin bay dhali lahayd mid waliba uuraysan lahayd mid waliba weliba inan bay dhali lahayd inankaasina waxba weliba waa jihaadi lahaa mujaahid buu noqon lahaa hadduu sidaa odhan lahaa lajaahadu way jihaadi lahaayeen bimacnaa intay dhashaan oo barbaaraan oo koraan ay oo mid waliba marka ay ilmaha dhasho inankaa dhasho ay barbaaraan ayay markaa jihaadi lahayen lajaahadu way jihaadi lahayen fii sabiili illaahi allah waddadiisay u jihaadi lahaayeen caza ilahay isaga haaliba wajalla isagaa weyn fursaanan xaalay fardafuulla yihiin ayay jihaadi lahaayeen ajmacuuna idilkood waa tawkiid waawu damiirka lajaahadu ku sugan lagu sii akidayo weeye oo lagu sii adkeynayo kulligood waxa weyaan markaa intay dhashaan oo barbaaraan ayay wada jihaadi lahaayeen xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa ka mid a masaaisha laga qaadanaayo khayrka iyo wanaagga in la tamaniyo waayo wuxuu jeclaystay sulaymaan in waxa weeye eh, boqol inan ama sagaal iyo sagaashan inan inuu dhalo ay u calool galaan kadibna dhammaantood inay noqdaan mujaahidiin ay noqdaan ilaahay waddadiisa u jihaada taasina waa jacaylka uu kheyrka jeclaa bay tilmaamaysa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa insha allahu wixii mustaqbal laga sheegaayo la odhanaayo saasaan samayn doonaa in insha allahu la raaciyo sida allahba uu yidhi walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadan ilaa an yashaa allah ha odhanin shay aawadii ha u odhanin sidaasaan samaynayaa wakhtiga soo socota inuu allaah doono mooyaane marka macnuhu wuxuu dhacayaa ay ilaa eh, bidikri mashii'ati illaah ay multabisan bidikri mashii'ati illaah doonista ilaahay iyo mashii'ada ilaahay sheegisaad sheegayso xaalaad ku dheehantahay mooye xaal kale ha odhanin saasaan samayn doonaa wakhtiga soo socota yacni shay wixii mustaqbala tilmaamayso waa inaad tidhaahdaa sidaasaan samayn doonaa in shaa allah oo in sha allahu la raaciyo waxaa kaloo laga qaadanayaa barakada ay leedahay in sha allah oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu odhan lahaa in allah lajaahaduu fii sabiili illaahi caza wajalla fursaanan ajmacuun waxaa kaloo laga qaadanayaa shay aan dembi ku jirin inay dhici karto ruuxu in markaa haddana wax wanaagsan ay ku seegaan oo sulaymaan waa ilaawey oo qasad ugama tegin markaa dembi lama iman haddana maca daalik wanaaggaasi inuu u dhaco u xasilo wuxuu ku baaqday ee sheegista uu sheegi waayo o odhan waayey inshaa allaahu ayuu markaa ku baaqday waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa nebiyada sida markaa xooggoodu u dhammaystirnaa iyaga oo cuntadoodu ay yar tahay iyadoo cibaadadoodu ay fara badan tahay oo ay cibaadada aad ugu mashquulsan yihiin ayaa haddana quwadoodu xoog badnayd markaasuu tilmaamayaa nebi sulaymaan inuu markaa isu maraayo habeen keli ah boqol dumara ama sagaal iyo sagaashan dumara riwaayaadka qaarkoodoo cadad ahaan ka yaraynayaana waa jiraan oo intaa ka yar tilmaamaya taasina waxa weeye waxay tilmaamaysaa calaa kulli xaal xooggiisay tilmaamaysaa iyo sida markaa waxa weeye jidhkiisu u xoog badnaa ayaa markaa tilmaamaysa sida markaa waxawe loo abuuray loo sameeyey inay tahay mid xoog badan ayay tilmaamaysa taasina waxay sheegaysaa kamaal rujuula raganimadoodu siday u dhammaystirnayd ayay markaa tilmaamaysaa quwadooduna ay u xoog badnayd nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam saasuu u xoog badnaa sidaas aawadeed ayaa saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa khandaqii dhagixii adkaaya dhadhaabka ahaayee ee markaa sidaa u sinnaa markii laga qodi kari waayey ay nebiga u yeedheen u sheegeen wuxuu idhi aniga ii dhiiba isagaa saddex goor ku dhuftay bismi illaah magaca ilaahay intuu u qabtay ayuu ku dhuftay qayb baa jabtay mar labaad ayuu markaa bisimka u qabtay haddana waa ku dhuftay qayb labaad baa jabtay mar saddexaad ayuu bisimka u qabtay waa ku dhuftay dabeedna waa bannaanaatay meesha xagga marka weeye fuxuulada ama marka weeye quwada markaa xaggan ku saabsan yacni qisadan hadda sulaymaan oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo koob iyo toban dumara qaba ayaa habeen keliya uu isu wada mari jiray yacni isagoo marka waxaweeye da'diisuna dee weliba ay de markaa waxaweeye roon tahay oo cumrulkhaalibkii uu ku dhow yahay ayaa markaa haddana yacni markaa awooddaas marka uu lahaa awooddaas yani uu lahaa riwaayaadka qaarkood waxaa soo aroortay cadadku inay iskhilaafsan yihiin sidaynu markaa laqbadaba ku tilmaanay riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan sagaashan qaarkood ay sheegayaan toddobaatan dumara saasoo kale tilmaamaya riwaayadanna aynu arkayno inay sheegayso boqol ama sagaal iyo sagaashan adigu calaa kulli xaal cadadka yari cadadka badan diidi maayo oo waxa weeye ziyaada ayaa lagu daray oo marka waxa la yidhaahdo toddobaatan ama sagaashan la yidhaahdo in wax ka sii badani jireenna ma diidayso marka haddii markaa riwaayaadku wada sugnaadaan cadadka badan baa marka waxa la qaadanaya cadadka badan ayaa la qaadanaya weliba waatay culammada markaa in badanoo ka mida ay yidhaahdaan alcadadu laa mafhuuma lah cadadku mafhuum ma leh yacnii xagga usuulka waatay yidhaahdaan cadadku ama tiradu mafhuum ma leh oo haddii qadar la sheego diidi mayso wax ka badan inay jireen ma diidayso sida laynoo sheegay sabcatu yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh ashyaa kale oo sababaysa in harka carshiga ilaahay lagu harhsado inay jiraan ma diidayso ashyaa kalena waa soo arooreen ama waxa weeye kabaa'irtoo kale laynoo sheegay cadad laynoo sheegay dabeedna waxyaalo kale lagu daray oo ashyaa kale laynoo sheegay oo iyaguna markaa iyaguna kabaa'ir noqonaya sida xadiidkii alkabaa'iru tiscun ee abu daawuud ku soo wariyey yacni ashyaa kale oo markaa sagaalkaa ka baxsan oo soo arooray ayaa jira oo iyaguna markaa saasoo kale lagu sheegay inay marka kabiiro yihiin marka sidaas aawadeed cadadku mafhuum male marka la yidhaahdana macnuhu wuxuu noqonayaa waadix ayuu markaa noqonaya xadiiska waxaa ku sugan inuu insha allahu markii u ilaawo odhan waayey saaxiibkiinu ku yidhi insha allah dabeedna marka aanu odhanin insha allahu aanu odhan saaxiibkiisaasi yuu ahaa saaxiibkiisaasi wuxuu ahaa malak ayuu ahaa bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa nin aadami ah oo marka waxaweeye la saaxiiba buu ahaa qaar baa ku sheega magiciisa in la odhan jiray aasif ibnu barkhiya in la odhan jiray ku sheega laakiin sida saxiixi waxay tahay ee sawaabka ahi waa in malak uu ahaa saaxiibkani aanu shaksi aadamiya ahayn ama aasif ibnu barkhiya ama markaysagaa shaksi kale inaanu ahayn oo aadamiya ayaa saxdu tahay waxaana caddaynaya riwaayo saxiixa ayaa waxay ku soo aroortay fa qaala lahu almalak malaggii baa ku yidhi in sha allah falam yaqul in sha allah marka maadaama riwaayada kale ay caddaysay sida riwaayadaasi caddaynayso ayaa marka waxaa lagu fasiraya marka tanna taasaa lagu fasiraya marka sawaabku waa saas weeye haddii la xasuusiye sababtuu odhan waaye maxay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa inaanu maqal ama waxaa laga yaabaa intuu maqlay inuu is yidhi ad tidhaahdii dabeedna u ilaawey ya degdeg u ilaawey oo markaa la ilowsiiyey cala kulli xaal arrinkaasi wuxuu u dhacay uun nisyaan buu markaa ku dhacay inuu mashiicada ka tago markii dambena inaanu ama maqlin ama markiiba ilaaway ayuu markaa uga tegey saas ayuu uga tegey waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a dhaarta ruuxu markuu dhaarto hadduu insha allahu raaciyo xukunkii dhaartu meesha inuu ka baxaayo hadduu shaygii hadhow dhici waayo kafaara inaanu saarnayn taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha laga qaadanaayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay tilmaameen itifaaq inay tahay xadiis kaloo kaga sariixsan oo kaga cadina waa soo arooray oo sunanka lagu soo wariyey oo tilmaamaya man xalafa faqaala fii xalifihi in shaa allaahu faqad istathnaa kii dhaarta oo dhaartiisa gudaheeda ku yidhaahda in shaa allaahu wuxuu yidhi wallaahi saasaan samaynayaa in shaa allah xukunkii dhaartu meesha waa ka baxay waxay noqonaysaa uun hadal markaa mustaqbal ahaan uu leeyahay saasaan yeelayaa u mashiicada ku xidhay saasay noqonaysa hadduu xataa yidhaahdo saasaan samaynayaa oo ku dhaarto insha allaahuna raaciyo ay muttasil la tahay kafaara good markaa ma saarna hadduu iskaba daayo xadiiska sunankee aynu sheegnay faqad istanaa buu tilmaamaya istinuu la yimi waa bal reeba marka insha allahu in istisni la yidhaahdaa laga qaadanaya waata aayaddii suurat alqalam lagu fasiray walaa yastathnuun may bal reebinoo in allaahu may odhanin istisnaaga taasaa loo jeeday istisnaagii carabiga ah ee luqada lagu yaqaanay ee naxwaha lagu yaqaanay ma aha oo kaas adawaadkeedii inta shardiyadii kama mid aha marka istisnaagii naxwiga ahaa ama luqawiga ahaa ma aha waa istisnaa sharci sharcan baa lagu ilaaqay istisnaa inuu yahay taas ayaa laga tilmaamaya riwaayo kalaa sii caddaynayso isla sunanka ku soo aroortay in shaaa facala wa in shaaa lam yafcal kii dhaartoo dhaartiisa gudaheeda ku yidhaahda in shaaa allaahu ku yidhaahda hadduu doonana waa samaynayaa shaygaas hadduu doonana ma samaynayo isaga u door leh yacani laazim kuma aha ama waajib kuma aha inuu sameeyaa marka calaa kulli xaal xadiiska caynkaa ku soo aroorinaya sheekh albani waa quweynayaa ee sunanku soo wariyeen marka inay insha allahu xukunkii rafcinayso dhaarta hadday la xidhiidhsan tahay ayaa markaa laga qaadanaya waxyaalaha kale laga qaadanaya waxaa ka mida in waxaweeye markaa waxyaalaha xoogaa la xumaysto in markaa la sameeyo kinaayo in lagu cabiro oo hadalkii marka waxaweye afka aan lagu ballaarin waxaa markaa la karaahiyaysto ama marka waxa weeye yani dadka agtooda laga yaabo markaysa markaa shay yani markaa laga xishooda ah waxyaalaha caynkaasoo kalea inaan afka lagu ballaarin waayo la atuufanna ayuu yidhi ee marka waxaweye jimaac iyo erayo ku cad oo sariix ah ma cabirin waan ku wareegaya ayuu markaa yidhi waana inaga aragno qur'aanka marka laynoo sheegaayo galmada iyo waxa ku saabsan yani masi iyobaa laga cabiraa taabasho waa kinaaya can iljimaac marka waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha laga xishoodo in afka aan lagu ballaadhin ayaa laga qaadanaya ee waxaweeye markaa la sarbeebo ama markaa kinaayaadka la isticmaalo ayaa markaa laga qaadanayaa adabta iyo xishoodka inay saa ku jiro ayaa taasna ku sugan haddaba haddii la yidhaahdo oo soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood erayadii markaas sariixa ahayd inuu sheegay sida xadiidkii ku saabsanaa maacis oo kale markuu qiranaayey zinada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi anigtaha yacnii eraygaasina wuxuu noqonayaa eray markaas sariix ah oo waxaweeye ku cad galmadii ku cad yacnii eray galmo laga cabiro erayga ugu markaa waxa weeye markaa eh, qadhaadh buu noqonayaa haddana markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu ku weydiiyey aniktaha markaa sababtu maxay tahay ahlucilmigu waxay kaga jawaabeen taasi waxay tahay waa baabalxuduudo baabka xuduudda marka laga hadlayana alxuduudu laa tahbutu bilkinaayaat xuduuddu kinaayooyinkuma sugnaato waxay u baahan tahay sariix bay u baahan tahay ixtimaal waa inay ka marantaho kinaayo waa inaan laga cabirin kinaayadii xadku ku sugnaan maayo wa ina alxuduuda tudra'u bishubahaat maadaama ay sidaas tahay lafdi sariixa loo baahan yahay sidaas aawadeed baa xaajada keensatay daraaddeed ayaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu weydiiyey laakiin wakhtiga marka waxa weeye laga leexan karo nebigu calayhi salaatu wasalaam yani marka afka kuma ballaadhin jirine waa kinaayadu isticmaali jiray waxaa ka mida waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxyaalaha mustaqbalka waxaa laga sheegaayo oo la odhanaayo saasaa dhacaysa ama markaa sidaasaan samaynayaa khalabatu danniga in lagaga warrami karo ayaa laga qaadanayaa khalabatu danniga danni haaliba in lagaga warrami karo ayaa markaa laga qaadanaya waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida ruuxii oon la dhaarsan inuu markaa dhaarto inaan dhibi ku sugnayn caamada waxyaalaha yidhahdaan waxaa ka mid a ah, yacni run iyo beentoonna ilaahay looguma dhaarto iska daa markaa been ruuxu inuu ugu dhaartee hadduu isagoo run sheegaya ilaahay ku dhaarto intaasoo xidid baa qallala waxyaalaha caynkaasee la odhanaayo yacni markaa dhaartii iyadoo runa ayaa markaa xididda qofka ku qallalayaan waa iska waxaan jirin weeye waa waxaan jirna asal lahayn waxaana markaa xadiiska ku sugan inuu marka waxa weeye dhaartay nebi sulaymaan yadan cidi dhaarsan la atuufanna leyla qasam bay markaa la macnato qasamkii xaaladdan waa mudmar yani waa qadaran yahay waa muqadar wallahi la atuufanna macnuhu dhacay waxaa ku sugan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhaartay yadan cidi dhaarsan waaladii nafsu muxammadin biyadih low qaala in shaaa allahu lajaahaduu fii sabiili illah waxaa soo aroortay axaadiis fara badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhaaranayo waxyaalaha marka ay culammadu sheegaanna waxaa ka mid a ah masaa'isha sharciga sheegista la sheegaayo in lagu dhaaran karo si dadka loogu adkeeyo tawkiid loogu sameeyo in marka waxaa dhaaran karo ayaa laga qaadanaya axaadiis fara badanna waa ku soo aroortay ahlucilmiga qaarkoodna waa jiri jirtay inay fatwada markay fatwoonayaan masaa'isha qaarkood inay ku dhaartaan inay sidaa tahay way samayn jireen yani marka iyagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dayanaya waxaa ka mid a ah masaa'isha laga qaadanaayo low in la isticmaalaa haddaan markaa ta'asuf yacni markaa looga jeedin ama markaa qadarkii in la ictiraadayo ama wax la mida aan looga jeedin yacni markaa iyo ashyaada la midka aan laga tilmaamayn inaan dhibi ku sugnayn low qaala in shaa allahu la jaahaduu ama axaadiista soo aroortoo tilmaamaysa low taftaxu camala ashaytaan itlaaqeeda ma aha waa marka ta'asuf qadarka laga ta'asufaayo ama la ictiraadaayo ama wax la mida looga jeedo ashyaada noocaasa ama shay marka waxa weeye yani markaa yani marka khilaaf almaqduur markiisa la tamaniyayo ama waxa weeye marka qadarkii la ictiraadayo yani markaa umuuraha noocaasoo kale marka looga jeedo ama shay xun lagu tamaniyayo wakhtiyadaasaa marka waxa la diidayaa laakiin hadday shay khayra tahay yacni iyada inaan dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya oo lowdii tafsiil gelaayo xadiis kale waatii ku soo aroortay nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu lhadiya waatuu caynkaasoo kale markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi calaa kulli xaal masaa'il badan baa lagala baxa xadiidka boqol iyo labayo soddon can anas bni malikin radia allahu tacala canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal altaacuunu shahaadatun likulli muslim altaacuunu taacuunku shahaadatun shahiidnimu u yahay likulli muslimin ruux kastoo muslima ayuu u yahay yacni shahaado u yahay oo uu ku shahiidnimo qaadanaya xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka hore waxaa caan ah oo dadka agtooda ka caanbaxday taacuunka in la yidhaahdo shubanka markaa dadku u dhintaan taas inuu yahay laakiin sharcan markaa taacuun la yidhahdaa kaa taacuunku waa nabaro ruuxa ka soo baxaya ama bararo markaa la kulmaya oo xanuun fara badan leh yacni markaa degdegna wax u dila meelaha jilicsan ee jidhka ka miduna ka soo baxaa sida laabatooyinka iyo qoorta iyo waxa weeye markaa kilkilooyinka iyo meelaha kale jirjiricsane jidhka ka mida yani waxa weyan waxaa ka imanaya meeshii marka waxaweye barar inuu marka ka yimaado inuu nabar markaysa marka ay samayso inuu dabeedna markaysaa degdeg marka haddana qofkii ay u disho yani marka marar badan waxaa soo arooray xadiis markaa tilmaamaya wakhzu acdaa'ikum min aljin daacuunku inuu yahay yani nabar marka jinku ku dhufanayo yani markaa ruuxa inuu yahay waxaa kala soo aroortay inuu yahay guddatun ka guddati albaciir yani sida axaadiista qaarkood ay tilmaamayso marka calaa kulli xaal macnaha marka caanbaxay daacuunka waa ka duwany waa jiraan bacdu ahlicilmi oo yidhi marka xanuun kastoo aad marka wax u dila oo tarabtarab wax u laaya yani marka majaazan baa dee taacuunkii lagu odhanayaayo taacuun ku ilaaqay waa jiraan laakiin asaalatan ka la ashuhadaa'u khamsatun waxaa la kala saaray kii caloosha u dhintay oo shubanka markaysa markaa ku dhintay iyo kii taacuunka ku dhintay ashuhadaau khamsa almacuunu walmabtuun wa alhadmi yani marka ayaa ka mid aha marka almabtuun yani waxa weyaan iyo almacuun saasaa loo kala saaray almacuunna waxaa laga tilmaamaya waa mid tacni ku dhacay oo bimacnaa kaanahu markaysa markaa dee nabar loo geystay ama markaysa markaa waan yani waran oo kale la daray iyo wax la mida yani saasoo kale shuhaadadii maadaama lagu tiriyey dad aan markaa goobtii dagaalka lagu dilin oo gaaladii aynay dilin waxay culammadu yidhaahdaan shuhadadu waa kala duwan yihiin waa saddex nooc bay shuhadadu u qaybsamaan shahiid waxaa la yidhaahdaa waa shahiidun fi dunya waalaakhira mid ifkiiyo aakhiraba shahiid ku ah midna waa shahiidun fi dunya mid adduunyadun shahiid ah laakiin aakhiro shahiid aan ahayn midna waxa weeye waa mid aakhiro shahiid ah laakiin adduunyada markuu joogo axkaamtii shahiidka aan lagu fulinayn waa saddex nooc ka aakhiro keliya shahiidka noqonaya bimacnaa sawaabkii iyo ajarkii shahaadaduu yeelanayaa laakiin adduunyada shahiidkii la yaqaanee gaaladu dileen ma aha marka kuwa xadiiskani marka uu sheegayo almatcuun iyo almabtuun iyo saaxib alhadmi iyo alkhariiq iyo yani waxa weeye wuxuu noqonayaa shahiid fi laakhira oo sawaabkii shuhadada ayuu yeelanayaa ajarka shuhadada la siiyo kalaa la siin doonaa hadduu ixtisaabo sabro ajarkaasoo kalaa la siinaya laakiin marka ay dhintaan waa la maydhayaa waa lagu tukanayaa sidii shuhadada loola macaamili jiray xaggaa lagalama macaamilayo oo markaa in la maydho oo waxaweeye lagu tukado waxay noqonaysaa oo marka waxaweeye kafan marka lagu aaso waxay noqonaysaa markaysaga laazim bay noqonaysa sidii shuhaadada yani markaa la odhan jiray yani ashyaada qaarkood baa ka dhacaysa oo aan markaa in loo sameeyo aynay laazim ahayn yani markaa ma noqonayso shahiidna waa shahiidun fi dunya waalaakhira oo ifkii aakhiraba shahiid buu yahay gaaladii baa dishay waana muumin iimaan ku sugan ilaahay dartiina u jihaadaayey jihaadkaa wax ka buriyana aan la imanin oo sida ama huluul ama waxyaalo la mida ama yacni waxa weeyaan waxyaalo mukhaalafaadoo oo ku dhacayoo shahaadadiisi ka cawarana lama iman waa shahiidun fi dunya walaakhira ifyo aakhiraba shahiid buu yahay ifyo aakhiraba shahiid buu yahay midna waxa weeye gaaladii waa dileen jihaadkiina waxa weeye waa lagu dilay ha yeeshee wax markaa jihaadkii wax ka yeelaya ayuu markaa la yimiyo yacni markaa ama dee riyaa iyo istusnimu markaysagaa la yimi oo dee waxa weeye waa kuwii waciidku u soo arooray ayaabu ka mid yahay ama khuluul iyo mukhaalafaad kale ayuu la yimi waatii nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam fulaan shahiid fulaan shahiid ilaa markii dambe ay yidhahdeen fulaan shahiid markaasuu kalla inii ra'aytu fi nnaari min burdatin hallaha shahaadadii waa u diiday yacni shakhsigaas wuxuu yidhi marka waxa daa marka inuu yahay shahiid inuu yahay waayo waxaan ku arkay naarta maro ama macawis uu marka waxaweeye uu haniimada ka dhabiyey oo ka siibay aawadeed inuu naarta ku galaa naarta ku arkay marka kaasina wuxuu noqonayaa yani noocii shahiid marka fi dunya haddii baatinkiisa aynaan ogayn axkaamta adduunyada dee daahirkaa lagu mucaamilaa cala dawaahir axkaam addunya cala dawaahir baatinkiina waa keyb oo inaga qarsoon yahay marka dee axkaamtii shuhadada waa lagu dareerinayaa haddii sidaas lagu dilo laakiin waxa weeye aakhiro yani waxa weeye fadligii shahaadada markaa yeelan maayo yani taasna saas weeye marka saddexdaa nooc bay culamadu u kala saaraan ka halkan laynoogu sheegayaa waa shahiid fi laakhira waa mid sawaabkii shahaadada yeelanaya aakhiro ayaa markaa laga tilmaamaya waxaana soo aroortay xadiis markaa sheegaaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey ummaddiisa kollayba waa dhimanayaan dabeed inuu yidhi allahuma ajcal fanaa ummatii biacni wataacuun ilaahay waxaad ka yeeshaa ummaddaydu waxay ku maranayso ku dhimanaysaa yani bitacni yani waran iyo yani waxa wey waaaacuun iyo aacuun yani kollayba waa dhimanayaan ruuxaan markaa dhimanayni ma jiro kullu nafsin daa'iqat lmowt markaa sida ay ku dhimanayaan inay fadli iyo thawaab weyn ku helaan oo ajarkii shuhaadada helaan ayuu markaa la rabay xadiiskana culamada qaarkood baa quweeyey sheekh albaani waa quweynaya sheekh albaani waa quweynaya xadiiskaas wakhtigii saxaabada taacuun baa dhacay la odhan jiray taacuun camwaas oo shaam meel ka midoo ah, camwaas la yidhaahdo qaryadaasuu ka bilaabmay markii dambena waa faafay aaggan falastiin iyo meelahaas waxaa markaa mas-uulu ka ahaayo waali ka ahaa waxa waali ka noqday waa looga horreeyey mucaad ibnu jabal dabeedna mucaad baa khudbadeeyey dabadeedna waxa uu ku khudbadeeyey yacni taacuunkaasoo raxmadaa ilaahay idin keena waa raxmad reer mucaadna ilaahay waxaan ka baryayaa nasiibkooda inuu ka siiyo dheeftooda inuu ka siiyo degdeg buu isagii u dhintay mucaad inankiisuna u dhintay kadib waxaa ka dambeeyey calaa kulli xaal mas-uuliyaddii meesha uga dambeeyey camr bnu caas baa uga dambeeyey camr bnu caas isagu markaa si kale ayuu ra'yey wuxuu yidhi daacuunku wuxuu la mid yahay buu yihi dabka ayuu la mid yahay dabka dabna hadduu xaabo waayo waa bakhtiyaa buu yidhi dab hadduu xaabo waayo waa bakhtiyaa kala taga cid isu timaada yayna jirin kala yaaca qofuu qof waa u tegi in saxaabiyo kala ka cadhooday dabeedna wuxuu yidhi waxaan markaa waxa weeye islaamnimada kugula dagaalannay adigoo dameerkaaga ka shar badan adoo dameerkaaga bimacnaa adoo gaal ah waanu islaamnimada kaaga soo horreynoo kugula jihaadnay wuxuu diiday warkan markaysaa uu yidhi camar wuxuu ihi ku jawaabi maayo markiina sidiiba ku aamusa taladii baa dadkii qaateen sidii bay u kala tageen cid fiican oo dambe uma dhiman cid fiican oo markaa dib dambe cid uguma dhiman bale waxaa laga qaadanayaa karantiimada iyo markaa waxa kala duruga inay weeye ka qaateen gaaladu ee islaamka ay ka qaateen asal ahaanna dee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa xadiiskiisu u asal yahay xadiiskii sheegaayey hadduu daacuunku dhul ku dhaco yacni ha tegina dhulkaasu ha gelina haddii markaa waxa weeye idinkoo ku sugan uu daacuunku markaa ku dhacana ha ka bixina baqasho aa ka baqanaysaan oo ka cararaysaan daraaddeed ha uga bixina yacni sabra bixitaanka laga baxoona waxaa ka dhalan karta inuu sii intishaaro dadkaasi marka ay qaadaan oo iyagoo dee fayraskii sida ay la tagaan haddana markaysaa meelo kale iyagoo marka waxaan yani xambaarsan yani meelo kale marka ay la tagaan oo deedna saa kusii intishaaro baa ka iman karta waayahay axaadiis kale waatay tilmaamayso dee waxa weeye in eh, laga fogaado oo waxa weeye eh, laa yuriidu mumridun calaa musixin kuma soo aroorinayo yacni kii waxaweeye geela yani waxaweeye xanuunsanayey haystay ama watay iyo kii geela caafimaadka qabay watay inaanu labadii geel la laysku darin ayaa xadiiskaasina markaa tilmaamaya saxiixa ku sugan saasuu tilmaamaya calaa kulli xaal xadarka la digtoonaanayo oo asbaabta xanuunka laga digtoonaanayo xanuunnada faafa inaynay tawakulkii waxba yeelaynin oo fogaanshaha la kala fogaanayo ama la kala durkayo ama markaysaga taxadirka la samaynayo inay fiican tahay mid ka hor imanaysa waxa weeye tawakulkiina inaynay ahayn ayaa markaa laga qaadanaya xadiiska boqoliyo saddexiyo soddon can ilbaraa'i radia allaahu tacaala canhu qaala ra'aytu nabiya sal allahu aleyh wasalam yowma alaxzaabi yanqulu turaab saxaabiga baraa' la yidhahdaa waxau yidhi waxaan arkay nebiga calayhi asalaatu wasalaam yowma alaxzaab maalintii axzaab bimacnaa waxaa loo jeeda ghaswat alaxzaab hadda wakhtigii lasii sii qodayey weeye weli intayna iman laakiin sababtooda loo qodaayey godka khandaqa ah marka yowm baa laga cabiray waxaana loo jeedaa un xilliga iyo zamankaasaa laga tilmaamaya yowm mucayana lagama tilmaamaayo waxaan arkay yanquru turaaba xaalu ciidda marka waxaweeye yani markaa qaadayo oo ciiddii markaysa markaa ayuu saarayaa oo rarayaa ama markaysaa meeshii ka tuuraya godkii la qoday buu ka naqlinaya ka tuuraya waqad waara wuxuu ciidda tuurayay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo meeshan markaa la qoday ka ciiddii la gooyey oo markaa dabadda uga saarayo uga tuurayey ama uga qaadayey walxaal qad waara uu daboolay aturaabu camuuddu ay dabooshay bayaada batnih calooshiisa caddaanteedii ay dabooshay riwaayaadka qaarkood baa caddaynaysa waxaa daboolay inay tahay algubaar boorkii baa daboolay boorkiina dee waxa weeye waa wax ciiddii un ka mida wa huwa yaquul wuxuu ciiddaa markaa waxaweyan yani naqlinayey oo ciiddaa uu meesha ka tuurayey oo ka qaadayey walxaal huwa nebigu calayhi asalaatu wassalaam yaquulu uu odhanayey lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasaddaqnaa walaa sallayna faanzil alsakiinata calayna wahabbit alaqdaama in laaqayna ina alulaa qad baqow calayna in araaduu fitnatan abayna shicir saxaabada qaarkood ay tiriyeen oo rajas ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isyidhi soo qaado nabigana calayhi salaatu wasalaam gabay ilaahay ma barin wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lah yacnii gabayga maanu barin ba allah yidhi wamaa yenbagii lah umana suuragal ahaa inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu gabyo waa si aynay u moodin gaaladu awalba gabyaabuu ahaa aynay u odhan ee gabaygiibuu markaysagaa dee ku sii talax tego markaasuu waxaan shucaradiiba la imanoo kale la yimi oo qur'aanku waa gabay aan saa laysu odhan oo shubha aynay ugu noqon ayaan marka horeba gabay la barin saas aawadeed hadduu is yidhaahdo markaa gabay soo qaado macnaha marka waxa hadalka waa sheegi jiray laakiin wasni ahaan waa jebin jiray oo waa ka jebin jiray tanna waa saasoo kale wuli lowlaa anta mahtadaynaa macnihoo dhammaystiran buu tilmaamayaa laakiin waxbaa ka dhacay hadalka tallaahi lowlaa anta mahtadayna lowlaa anta icaanadaada iyo hidaayadaadu haddaynay jiri lahayn mahtadayna maanu hanuunneen waxaanu ku hanuunnay inaad adiguna hanuunisay oo na waafajisay baannu ku hanuunnay walaa tasadaqnaa waxna maanu sadaqadaysneen waxaanu sadaqadaysan lahaynna ma jirteen walaa sallaynaa maanu tukanneen waxaannu ku tukanaynaa waan sadaqad u bixinaynaa oo ku hanuunaynaa hanuunintaada iyo waafajintaada daraaddeed fa anzil isakiinata calayna allaahow xasilloonnida korkayaga ku soo deji wasabbit alaqdaama ilaa khayna gommadaha yagiiyo addimada yadana sug haddaannu cadowga la kulanno ina alulaa kuwii gaalada ahaa qad baqow calayna waa nagu xadgudbeen idaa araaduu fitnatan abaynaa hadday fitno doonaanna iyo diinta inay naga fitneeyaan ama inaanu gaalowno ay doonaan abaynaa waa diidaynaa abaynaa waa diidaynaa faanzilan sakiinatan calayna halkaasna waxa weye saasoo kalea nadmigu rajasku uu ahaa faanzilan sakiinatan calayna beydkani waxa weeye isaga qaybta hore waa sidii wasnigu ahaa wahabbit alaqdaama in laaqayna ina alula hum qad baqow calayna hum baa ka dhacday ida araaduu fitnatan qaybta dambena sidii wasniga ahayd ayay markaa ku beegantay ida araaduu fitnatan abayna xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaana laga qaadanaya xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxaweye shaqaynaayey oo inaanu iska fadhiisanayno saxaabada odhanayn qode eh inuu waxaweeye markaa la qodayey oo xataa ciidda ka tuurayey meesha wakhtiyada qaarkood oo camalka ka qayb qaadanayo ficilhaan u samaynaayay maadaama uu qudwadii yahay yacni markaa inuu markaa dadkii u horseedayey waayo nashaad bay qaadayaan markay arkaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ay arkaan saxaabadu isagoo ciiddii tuuraya isagu markay arkaan xataa kii caajisay yani waxa weeye nashaad iyo dardar ayuu markaas soo qaadanaya marka dhiirigelin bay marka u tahay yani marka camalkii waa kaa qayb qaadanaya awaabkii ajarkana waa doonaya sawaabka iyo ajarkana waa doonaya inuu u sababo marka waxa weeye inuu e, ficil ahaanna u tuso oo waxa waxaweye si ay ugu daydaan odhaahda keliya aanu ku kaaftoomin ee weeye marka camal ahaanna marka uu sameeyo waa ku sugantay waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa iska daa isagu inuu gabye xataa gabay cid kale leedahay hadduu is yidhaahdo soo qaado in wasnigu ka jabi jiray laakiin macnaha sixi jiray ya haddaa maxaa lagaga jawaabayaa sawta mararka qaarkood ay soo aroortay wax bayd u eg in nebigu cabbiray calayhi salaatu wasalaam yani sawta markaa taasi soo aroortay oo maalan eh, hal anti ilaa usbucun damiiti wa fii sabiili illaahi maa laqiiti yacni taasoo kale ama tii ku saabsanayd ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdiilmutalib inkastoo shuraaxda qaarkood ay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa xarakada markaysa marka aakhirku labada shatri inay kala duwanayd si ayna beyt u waafiqin saas ay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal sida marka waxawe saxani waxay tahay waa dhici kartaa markaysa isagaan gabay u qasdin in waxaweeye hal bayd oo kale wax waafaqaya inuu marka waxaweeye marka cala sabiil itifaaq u yidhaahdo macnaheeduna maaha inuu shaacir yahay ya markay shicirka tacriifinayaan culammadu waxay yidhaahdaan waa kalaam yani markaa muqafan ah oo mawsuun ah oo maqsuud ah loo qasday oo gabaynimo looga qasday bacdi baaba yidhi beytku markaysa markaa gabay maaha laakiin calaa kulli xaal haddaan loo qasdin shaki kuma jiro inayn gabay noqonayn qasad baa shardi ah qur'aankaba waa laga helayaa dee shatri wax waafaqaya iyo yacni mawdic markaysaga beyt wax waafaqaya iyo dee shicirna maaha wax shicirina kuma jiraan wax shicirna kuma jiraan marka qasdi marka waxaweye gabay mar haddaanu jirin itifaaqa markaysaa markaa shatri la waafaqo ama beyt la waafaqaa shicirnimo sheegi mayso yani gabay markaa mid sheegaysa ma aha ciddaasina waa gabayday markaa lama odhanayo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ma gabi jirin gabaygana ma aqoon waxyaala haddii wax ka midi ah soo arooreen oo shatri ama beyt waafaqayaana waa cala sabiil itifaaq la cala sabiil qasdi taasina gabaynimo markaa noqon mayso waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye yani camalka khayrka in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya oo ruuxa marka waxa faadilka ahi ama afdalka ahi oo marka waxa weye camal kastoo wanaagsan inuu ka qayb qaato inuu isku dayo camal markaa mucayana inaanu isku xidhin nebiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu ahaa camal kastoo wanaagsanba nasiibkiisu ka qaadan jiray yani ma aha markaysaga acmaal mucayana mid isku koobi jiray ya waxay yidhahdaan culammadu waxa kala jira ba cubuudiya muqayada iyo cubuudiya mutlaqa cubuudiyada mutlaqadii waa maxay camal kastoo khayr ah ruuxu markaysaga inuu ku dadaalaayo nooc mucayana uu xidhan yahay aanu jirin hadduu yidhahdo anigu markaysa marka camalka noocaasa ayuun baan markaysagaa sameeyaa acmaasha kale uu faraha ka qaado yacnii ciddii u ehelaa samayn doonta yacni waxaweeye cubuudiya marka waxaweeye muqayado ahoo noocu isku qaydayo ayaa markaa ku sugan marka camal kastuu kari karo oo waxaweye wanaagsan inuu markaa ka qayb qaato ayaa markaa ku sugan taasna waxaa ku sugan tawaaduca nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo inuu isdhulligaayey iyo inuu khayrka ku dadaalayey maadaama camal khayra ay tahay oo hawaab iyo ajar laga helaayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dadaalayo isaguna samaynaayey waxaa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam sida fadligii ajarka ugu dadaali jiray ayaa markaa ku sugan oo nebigu aad ugu dadaali jiray marka waxyaalaha laga qaadanayo ayay markaa ka mid tahay waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya rajaskan saxaabiga markaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen sida uu qiimo badnaa yani nabiguna calayhi salaatu wasalaam uula dhacay ilaa is yidhi tamauloo soo qaado uu isyidhi waayo yani macnaa aad iyo aad u wanaagsan ayuu tilmaamaya asal ahaanna waxaa iska lahaa cabdulahi ibnu rawaaxa saxaabigii loodhan jiray ee shaacirka ahaa ina aluulaa qad bagaw calayna ida araaduu fitnatan abayna yacni waxaa loo jeedaa kuwan gaalada ahi waa nagu xadgudbeen yani waxay ku dhacaysaa aluulaa in laga tilmaamayo gaaladii in loo jeedo markay fitna doonaanna waa diidnay fitnadoodo kama yeelayno kuma raacayno diinta ugama baxayno diinta ugama baxayno waxaa kaloo loo soo naqliyaa ina alulaa qad abow calayna waana diideenoo diinta inay soo galaan bay diideen diinka inay soo galaan ayay diideen oo halkaa baqow abow lagu beddelaayo sidaana waa loo soo wariyey oo riwaaya ayay markaysagaa ku timi marka calaa kulli xaal waxa uu tilmaamayaa inaan fitnadii gaalada laga yeelayn oo aan lagu raacayn ayuu markaa tilmaamaya marka uu yidhi lowlaa anta mahtadayna ama allaahumma lowlaa anta mahtadayna ama tallaahi lowlaa anta mahtadayna yacnii ou ku dhaartay in haddii allah aanu hanuunin lahayn inaanu hanuuni lahayn waa arrin xaq ah waxaana laga qaatay adilada alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wama kunna linahtadiya lowlaa an hadana allah macnaha aayaddu ay sheegayso ayaa saxaabigu gabay ka dhigay oo markaa shadrigaa hore ama qaybtaa hore ee markaa beytka hore u ka soo qaatay inta dambena waxaa ku sugan duco oo allah baryayo faanzil isakiinata calayna wathabbit alaqdaama in laaqaynaa yacnii inuu allah baryaayo inuu allah sakiinada iyo xasilloonida ku soo dejiyo addimadoodana u sugo hadday cadowga la kulmaan yani cidda markaa waxa weeye tasbiitka samaynaysaa waa allah cidda sakiinada soo dejinaysaana waa allah sida adiladuba marka ay sheegaysa ya fa anzala sakiinatahu yacni marka adilada markaa adilo mutacadiday ku soo aroortay iyadoo la tilmaamaayo sakiinada allah inuu ku soo dejiyey mu'miniinta oo kaloo allahu yidhi in tansuru allaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum marka ka wax sugaya waa allah marka allah inuu markaa baryaayo ayaa markaa ku sugan kadib waxa weeye waxaa la sheegayaa gaalada iyo xadgudubka ay ku xadgudbayaan ee ahlulislaamka ay ku xadgudbayaan iyo in markaa fitnadooda iyo waxa ay rabaan aan laga yeelin marka waxa weye shicirku wuxuu ahaa shicir qiimo badan buu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu marka u soo qaatay oo marka waxaweyn uu sheegay saxaabaduna ashcaar kale ay odhanayeen waa jirtaa wakhtiga ay shaqaynayeen oo marka ku soo aroortay axaadiis xadiiska can abi saciidin radia allaahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquul abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo samica markay u gudubto shay daata ah waxay culammadu isweydiiyaan mafcuul kale miyay qaadanaysaa laba mafcuul miyay qaadataa mise halkaa mafcuul bay ku kaaftoomaysa daa'ifo yar oo culammada ka mida oo ajruumi ka mid yahay saaxibul ajruumiya uu ka mid yahay waxay yidhaahdeen mafcuul kale waa qaadanaysa marka yaquulu waxay ka dhigayaan in mafcuul labaad ay tahay oo jumladaasi ay dhacday mafcuulkii labaad wax daata ah haddii marka waxaweye mafcuulka koowaad noqdo mafcuul labaad bay qaadanaysa la yidhahda laakiin jamaahiirta nuxaaddu waxay qabaan in mafcuul labaad marnaba aynay qaadanaynin sida jamaahiirta carabi ugu hadashay jamaahiirulcarab jumlada ka daba dhacdayna laga dhigaayo xaal laga dhigay xaal laga dhigay luqatu qowm waxa ahoo dee markaysaga qolo gaar oo carab ka mida ah, taasi waa shay gaara weeye waayah marka yaquulu waa la xaalaynaya wuxuu idhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay nabiga calayhi asalaatu wasalaam yaquulu xaaluu odhanaayo xaala kownihi qaa'ila xaaluu yahay mid odhanaaya ayaan maqlay man saama yowman fii sabiili illah man saama ku kastoo sooma yowman hal maalin sooma fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa u sooma caza ilaahay isagaa khaaliba wa jalla isagaa weyn yacni waa laba jumlo oo markaa waxa weeye muctaridataan ah oo loo keenay madxi iyo ammaan loo keenay haddaba marka la laqbaynaayo waa inaynay kaaga ekaan siiqadu siiqa ducannimaa waa inay kaaga ekaan waayo allah looma duceeyo yani waa la ammaanaa waa madxi iyo ammaan ya wamaa axadun axaba ilayhi almadxu min allaahi axad ilaahay ammaanta ka jeceli ma jiro min ajli daalika madaxa nafsa marka marka la laqbaynaayo waa in marka aynay siiqadu kaaga ekaan laqbadu ducaw inay kaaga ekaan caza ilaahay isagaa haaliba oo gacan sarreeya wa isagaa weyn waa ikhbaar yani madxi ah bacad allaahu allah waa ka fogeeyaa wajhahu wejigiisa can innaari naarta xaggeeduu ka fogeeyaa sabciina khariifa toddobaatan dayrood masaafo ah masaafo loo socdo ayuu naarta ka durkiyaa wejigiisa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa soonku fadliga uu leeyahay ayuu tilmaamayaa oo weliba fii sabiili illaahi lagu soomo haddaba fii sabiili illaahi culammadu laba qowl bay ka leeyihiin tafsiirka la fasirayo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen fii sabiili illaahi waxaa loo jeedaa fii sabiili taacatihi oo isagoo ilaahay dartii u soomaayo taaca ku jira ayaa laga tilmaamayaa bay yidhahdeen waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahy fii sabiili illaahi may jihaadkii baa looga jeedaa jihaadkii baa looga jeedaa sidaa marka la yidhina qaar baa ishkaal soo arooriyo waxay yidhaahdeen oo jihaadkii miyaan markaa inay dhacayn in marka waxa weeye ruuxii hadduu ku daciifaayo inuu afraaso uma fadli badna si markaa waxa jihaadkii cadowga aanu uga daciifin waxay yidhaahdeen culammadu maya hadduu quwo u leeyahay way tahay marka hadduu e, ka daciifayo inuu afuraye laakiin haddii aanu marka waxaweeye ka daciifaynin oo uu awood u leeyaho labada isku gudan karo labada cibaadaba waxa weeye waa jamcun bayna fadiilatayni laba fadiilu kulminaya oo jihaadkii iyo soonkii buu labadaba kulminaya fii sabiili illaahina markay nusuusta ku soo aroorto waxaa u haaliba in looga jeedo jihaadka marka curfigii haalibka ku ahaa lisaanu sharciga ee u badnaa ayaa markaa lagu fasirayaa lagu wadayaa waxaana lagu xambaarayaa xaal aan soonku jihaadkii ka daciifinay waana dhici jirtay saxaabada qaarkood inay waxaweeye markaa soomanaadaan iyagoo marka waxa jihaadkii iyo safarkii iyo ku jira inay soomanaadaan way dhici jirtay ya camalkii la qabanaayey dee waxa weeye marka waa loo kala awood badan yahi waatii mar nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dahaba almufatiruuna biljri kuwii afurnaabaa maanta ajarkii la tegey waxaa loo jeedaa khaalibka ajarkii qaatay maadaama iyagu ugu camal badan yihiin oo waxa weeye alajru calaa qadri almashaqa xadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa ruuxii labada arrin isku dara oo ilaahay dartii u sooma jihaad dhexdiina ku sooma labadaa fadiilo ruuxii kulmiya ilaahay wuxuu ka fogeeyaa wejigiisa naarta ayuu ka fogeeyaa sabciina khariifan masaafo badan buu ka fogeeyaa sabciina khariifan ma taxdiid baa looga jeedaa mise tagsiir baa laga tilmaamayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa tagsiir baa looga jeedaa iyo farabadin ee taxdiid lagama tilmaamayo in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum saasoo kale ka dhiganto waxaa laga tilmaamaya wejigiisu aad uga fogeeya markaa naarto bimacnaa naartu waxba yeeli maysaa laga tilmaamaya sota sheegay jidka siraad in la marayo sota sheegay jidka siraadna jahanamo dusheeda ama dhexdeeda inuu ku yaallo sawta laynoo tilmaamay yani waxaa laga tilmaamaya markaasna marka dambe markaa ay ka gudbaan ayaa markaa sidaa looga fogeyn ama ixraaqeeda iyo dhibteeda laga fogaynaya walow marka waxaweye haba ku soo dhowaadaanbe marka waxaweye calaa kulli xaal taasna saasaa laga tilmaamaya marka waxaa laga qaadanaya fadliga soonka iyo jihaadkuba leeyihiin ayaa laga qaadanaya xadiiska boqol iyo shan iyo soddon can zayd bni khaalidin radia allaahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man jahaza gaaziyan fii sabiili illahi faqad ghaza man jahaza ku kastoo diyaariya gaaziyan mid diriraaya oo markaa jihaadaya fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u jihaadaya diyaariya oo bimacnaa hubka iyo rakuubada iyo waxa markaa uu yani koraayo iyo hubka uu qaadanayo yani ashyaada noocaasoo kale u diyaariya faqad hazaa waa markaa waa dagaalamay oo waa jihaaday yacni fadli marka waxaweye mid jihaaduu yeelanaya mid khaazi ah oo isagu jihaaday fadligiisuu helaya waman khalafa khaaziyan ku kastoo uga dambeeya khaaziyan mid waxa weeye markaa dagaalamaya oo duulaaya mid duulay fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u duulay oo u diriraya u jihaadaya mid marka ehelkiisii ugaga dambeeya bikhayrin khayr ugaga dambeeyo khayr ku sii maamula oo u sii ilaaliya oo usii tabantaabiya oo waxay u baahan yihiin ku kaca yacni oo u sameeya usii khidmeeya bikhayrin wax shara aan markaa kula kicin laakiin wax khayruun yacni markaa ugaga dambeeyo ugu sii maamula faqad hazaa isaguna waxa weeye waa duulay oo bimacnaa waa jihaaday oo fadli jihaad buu isaguna helaya fadli jihaad ayuu helaya xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey wuxuu xadiisku tilmaamayaa ruuxu isagoo aan jihaadkii u bixin haddana fadligii jihaadka inuu heli karo taasna wuxuu ku heli karaa inuu cid jihaadaysa tabantaabiyo oo waxay u baahan yihiin siiyo oo wuxuu ku dagaalami lahaa iyo rakuubaduu fuuli lahaa iyo waxa la midkaa uu markaa siiyo oo uu sidaa ku diyaariyo oo jiscinkii siiyo ayuu wuxuu ku helayaa fadli jihaad buu ku helaya waayo saabitaankaa khayrka uu sababu fadligaa ku helaya ya wax ka saalan baaba soo aroorto qofka khayr cid tusiya inuu fadligiisa iyo ajarkiisoo kale helayo baa laynoo sheegay man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili haddana markaysaga camal ka ziyaada abaabuu la imanayaayo u diyaarinayo si uu markaa u noqdo mid markaa jihaadaya marka ka qayb qaadashada uu ka qayb qaatay ee u sababay ayuu fadligaa weyn ku helaya ajarkiisii oo kale uu yeelanaya ajarkiisii oo kale ayuu yeelanaya waxay culammadu yidhaahdeen ruuxii jihaadi karayaa waa inuu jihaadaa ruuxii aan jihaadi karaynoo jihaad isagu aan karaynna mid jihaadaayo waa inuu markaa tabantaabiyaa oo markaysa markaa waxaan uu jihaadkii yacni u sababa jihaadkii u sababa shayga labaad ama masalada labaad ee uu xadiidku sheegayaana waxay tahay ruuxii ee jihaada ayuu jihaadkii u baxay ee ruuxa ehelkiisii iyo reerkiisii u sii ilaaliya u sii tabantaabiya waxay u baahan yihiin ku kaca oo u qabta shaqaday u baahan yihiin u soo adeega yacni khayr ku sii maamulo intaa marka waxa weeye ugu sii khidmeeya isaguna fadligii ka jihaad yeelanaya ajarkiisii oo kale ayuu yeelanaya hadduu labada arrin isku darsado laba nin oo jihaadaayo fadligood buu helayaa hadduu midna tabantaabiyo oo markaa waxa weeye uu ka yeelo mid markaa jihaadaya mar labaadkana isagii ama mid kale ehelkiisii uu khayr ugu sii maamulo ugu sii ilaaliyo ugu sii khidmeeyo waxay u baahan yihiin ugu adeego wuxuu helayaa laba jihaadaya fadligood buu helaya laba jihaadaya fadligood ayuu helaya waxay ku tusinaysaa khayrka ilaahay inuu waasic yahay fadliga ilaahayna inuu ballaaran yahay khayraadka waxaa laga helayna in laynoo farabadiyey ayaa markaa laga qaadanayaa oo khayraadkii laynoo yasiray ayaa taasna laga qaadanaya halkaa inugu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk